الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii labaatanaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin qaala اlimaamu الnawwi raxmat اllahi tacaala calayh baabun fi اlmujaahada wuxuu baab yahay in la dadaalo oo nafta iyo shaydaanka iyo cadowga dineedba lala dagaalamo oo nafta laga adkaado la carbiyo oo waddada ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu rido xumahana laga ilaaliyo almujaahada midaas weeye waa min alijtihaadi aw aljahdi aw aljuhdi oo dadaal dheeraada in la bixiyo ah oo taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu baxsho iyo wadadiisa toosan xumahana laga leexdo naftana hawsha lagula dagaalamo oo lagu layliyo o lagu caraabiyo qaala allahu tacaala ilahi wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala waaladiina kuwa jaahaduu ku dadaalamay ku dagaalamay ama ku dadaalay fiina ay fi ariiqatina aw liajlina aw fi taacatina lanahdiyannahum waxaannu ku hanuuninaynaa subulana waddooyinka annaga wanaagsan uruqda khayrka abwaab اlkhayr waina allaha la maca almuxsiniin ilaahayna wuxuu la jiraa kuwa samaha iyo wanaagga sameeya wladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum jaahaduu mafcuulkeedii waa la gooyey liyufiida alcumuum suu u faa'ideeyo cumuum yaa lala dagaalamayaa wladiina jaahaduu lama sheegin gaalo lama dhihin oo naf lama sheegin oo lama sheegin cadow diineed lama sheegin waxyaabaha loo gooyana waxaa ka mida aqraada loo jaree loo gooyo liyufiid atacmiim wاlcumuum wاladiina jaahaduu kuwa la dagaalamay ee ku dadaalay ee la halgamay nafta la halgamay shaydaanka la halgamay cadowga diineed ka adkaaday naftooda fiina ay fii ariiqatina aw fii diinina liajlinana waa la sheegaa lanahdiyanahum waanu ku hanuunaynaa ama waanu u kordhinaynana waa lagu fasiraa wاladiina اhtadw zaadahum hudan waaataahum taqwaahum oo kale la macno tahay waina allaha subxaanaه wa tacaala lamaca almuxsiniina biاlnasri wاlta'yiid waana macyadii khaaska ahayd oo maca ahli اlkhayr ahayd wa qaala tacala wuxuu kaloo rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala wacbud rabbaka rabbigaa caabud nabi allow xataa yaأtiyaka alyaqiin ilaa ay geeri ku imanayso rabbigaa caabud fi saxiix اlbukhaari salim bn cabdillahi wuxuu uhi huwa اlmowt yaqiinta hadda lagu sheegay aayadda suuratu xijri dhammaadkeedii aayadda u dambaysa weeye waa almowt buu ihi kadalika ahbar allahu subxaanaه wa tacala can ahli الnaar wakuna nukadibu byowm اddiini xata ataana alyaqiin alyaqiin huna huwa almowt asaguna macaanidaasa marka yaa ku cad meesha wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa yaأtiyaka alyaqiin ilaa ay geeri kuu timaado intaad noosha ilaahay subxaanaه wa tacaala caabud oo ka cabso oo waddadiisa ku hagaag baa nabiga laga wadaa nabigaa lagu halqabsanaya marka ummaddo dhanna waa loo jeedaa waxaana uu daliila yaqiintu inay sidaa tahay saxaabiga cumaan ibn madcuun la odhan jiray markuu geeriyooday ee nabiga calayhi salaatu uu xabaalay ee uu ducaynaya wuxuu yidhi amaa huwa faqad jaaahu alyaqiin amaa huwa faqad jaa'ahu alyaqiin asagu soo ma yaqiin baa u oo tii allah ku timid weeye wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala wadkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus bimacnaa rabbigaa xus baa wadku ka dhigan tahay ilaahay magaciisa xus dikriguna cinda ahli اlcilmi tasbiixda basa ma aha qur-aankii sunnaduna waa caddeeyeen iyo axaadiistuba waxaana loo jeedaa wax walba ilaahay subxaanaه wa tacaala ku xusuusinaya ama aad ku xusuusanayso ama ariiqi aad ku gaadhayso wa min ثama cilmiga iyo diinkoo la bartay waa min dikr اllahi subxaanaه wa tacaala wadkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus nabi allo watabatal ilayhi ugo alle ilaahay xaggiisa ugo atabatul wاlinqiطaac inqaطac ilayhi tabtiilan go'itaan marka masdarkii waa laga leexiyey ficilka asal waxaa in la yidhaahdo watabatal ilayhi tabatulan watabatal ilayhi tabatulan marka waxaa looga leexiyey ima limuwaafaqati اlfawaasil in aayaduhu isu ekaadaan faasishado ilan suuratu musamil weeye oo saasay hawsha ku socotay oo la iswaafajiyo in macno dheeraada looga jeedo oo markaa ay macnuhu tahay batalaka allahu ilayhi tabtiilan ilaahay ha kuu gooyo oo ha kuu gooniyeelo xaggiisa oo marka masdarku halkaa uu daba taagan yaho oo ficilkaas go'an loo qadarayo ama asalkiisu watabatal ilayhi tabatulan bay ahayd waxaa looga leexday ima li yufiida macnan zaa'idan aw limuwaafaqati alfawaasilin waana qarad tafsiiri ah oo lataa'ifta ka bimacnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u go'oo ka zaahid oo xuma ka fogow oo khayrka ku hagaag xagga alle xigsaan nabiga lagu yidhi muslimiintan oo dhan baana loo jeeda hadda ay inqaic ilayhi watabatal ilayhi buu sheekhu fasiraya wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi faman yacmal miqaala daratin khayran yara faman yacmal ruuxii sameey miqaala daratin miqaal wax oo khayr ah yarahu waa arkayaa daradu waxyaabaha yaryar ee wax walbo yar ka yar baa layska yidhaahdaa waxaan loo jeedaa wuxuun khayr ah intuu dooniba halla ekaadee ruuxii la yimaada waa helayaa arkaya macnaheed waa maxay waa laga abaalmarinoo ilaahay subxaanah wa tacaala waa ka sawaabinayaa khayrna waa ka helayaa weeye walidaalika xadiidkii sacsaca ibnu mucaawiyata cami lfarasdaq ayaa waxaa la sheegay inuu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam kamaa fii musnadi axmedin wa hayrihi markaasuu nabigu diinta u bandhigay aayado qur-aan ku dul akhriyay aayaddana ka mid ahayd aayadda markuu nabigu akhriyey ayuu wuxuu idhi ninkaasi xasbuka laa ubaali anlaa asmaca hayraha aayaddan besaaba igu filan aayad kale inaan dhegaystoon aan maqlo umama baahnay buui faman yacmal midqaala daratin khayran yara ninkii wax yar oo khayra la yimaada waa helaya waa arkaya waa laga abaalmarin marka mafhuumkeedu cagsigana hadda waa bannaanku yaalla bannaanku yaallaa oo man yacmal suu'an yujza bihi oo kale un bay la mid tahay dhanka kalena aayaddii baaba dhammaystira iyadoo mafhuumba la gaadhin iyadoo sariixana way timid haddaa laakiin maadaama khayrka lagula dagaalamayo oo la rabo inaad ku dadaasho saasa uu sheekhu ugu gaabsaday inuu sheego aayaddii keliga khayrkeedu qayb sharkeedu ka tegay wa qaala tacaala wuxuu kaloo ilaahay yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum naftiinna waxaad u hormarisaanu min khayrin wanaag ah tajiduuhu khayrka waad helaysaan cinda allahi ilaa agtiisaad ka huwa asagoo khayran ka wanaagsan wa acdama ka weyn ajran xagga ajirka kii marka wixii idinku aad bixiseen ama aad la timaadeen ama aad adduunka kaga soo tagteen ead ka soo eh, dhimateen isagoo ka khayr badan oo ka weyn ayaad helaysaan wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi wamaa tunfiquu min khayri wixii khayreed bixisaan eed la baxdaan fa inna allaha subxaanahu wa tacaala bihi bilkhayri caliimun mid ogaal badan weeye waxa idinka dhumayaa ma jiro wa in taku xasanatan yudaacifaa weeye in allaha laa yadlim miqaala darati wain taku xasana yudaacifa wayu'ti min ladunhu ajran caiima walaayaatu fi lbaabi aayadaha qur-aanka ku yimid baabkan in lagu dadaalo jidka ilaahay oo lagu dagaalamo oo nafta laga adkaado la carbiyo oo shaydaan iyo acdaada diineedba layska ilaaliyo kaiiratun way badan tahay macluumatunna la yaqaanaa wa ama alaxaadii axaadiista baabka ku timid axaadii badan weeye faminha waxaa ka mida alxadiiu alwal xadiidka koobaad can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ina allaha tacaala alla weyna waa xadiiu اlqudsi waa xadiid nebi maxamed alla uu ka warinayo xadiidka anasna wuxuu caddeeyey xadiidka nabigu inuu jibriil ka warinayo jibriil can illaahi subxaanah wa tacaala saydoonama noqotee waa xadiid qudsia oo ilahay laga soo xiganayo in allaha subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yidhi man caadaa ruuxii la colaytama lii aniga waliyan gacal aan leeahay man caadaa waliyan lii bay ka dhigan tahay gacal anugu aan leeyahay ruuxii la colaytama riwaaya kale xadiidku uu leeyahay man adalla waliyan lii fii riwaaya ukhraa man aadaa waliyan lii waa isku mid ninkii la colaytama dhiba dulleeya weliga ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa aladiina aamanuu kuwa alla ka cabsada ee ariiqa alla ku hagaaga ayaa awliyada laga wadaa gacal ilaahay waxaa noqonaya ruuxii ilaahay meeshuu amrayna yimaada wuxuu ka reebayna ka hadha kaasaa gacal ilaahay ah man caadaa lii waliyan gacal aan leeyahay addoon anugu aan jeclahay ruuxii la collaytama ama dullaysta ama dhiba faqad aadantu waxaan ogaysiiyey oon u cilaameen ogu baaqay bilxarbi dagaal inaan la dagaalamayo fii riwaaya faqad istaxalla muxaarabatii ninkii addoonkaa aan jecelahay ee dariiqayga ku hagaagay la colaytama ama dulaysta ama ihaanaysta ama dhiba wuxuu banaystay la dagaalankayga faqad istaxalla muxaarabatii faqad baarazanii bilmuxaaraba riwaayad fara badanoo isku macnaha jira macnuhu waxa weeye addoommaha dariiqa alla ah ku sugan ee ku hagaagsan ninkii dhiba ee dhibaato u geysta ku xadgudba alluu la dagaalamay maxaa yeelay axadka alla wuu jecel yahay ninkii collaysta alluu collaystay waana qaacida fiطriya ijtimaaciya intaan la inay sharciyo tahay ninkaad jeceshahay ninka uu colka adiga waa kuu col ninkaad aad jeceshahay ahalka kuwa ah, garabka kuwa ah, colkiisu iyo ninka dhibaaya aduu ku dhibay bal waxaa la yidhaahdaa cadowgaada cadowgiisu hee waa saaxiibka sheekh yuusuf cadowgaadi ma aha cadowgaada cadowgiisu waa saaxiibka maxaa yeelay aduu wax ku taraya dhan marka laga fiiriyo yuusan asaguba u qastine marka saaxiibkaa saaxiibkiisuna de waa saaxiibka cadowgaada maaha sheekhshuuriintaaade saaxiibkaa saaxiibkiisu waa saaxiibka laakiin ruux adiga saaxiibkaa cadowgiisu muxuu yahay kaasaa cadowgaadi ah ilaahay gacalkiisi iyo ahlu khayrka ninkii la colaytama alluu la ninka ilaahay la colaytamana haddee meeshuu ku dambayna isagaa garanaya maxalu shaahidku marka waxaa weeye cadaawadu waxay ka timaadaa muxaarabadu waxay ka imanaysaa ilahay kula dagaalamo waxay ka imanaysaa min almuxaarabatu waa naashi'atu min alcadaawa wاlcadaawatuna waa naashi'atu min almukhaalafa haayat lmuxaarabana waa alhalaag ilaahay ninkuu la colaytamo ha dhowaato ha dheeraatay kii halaagsamo wey ha dheeraata ha qaabka marka halaagu adduunyo basaha moodani qaabo badan baa ilaahay kuula dagaalamaya adigu aadan dareemaynin marka si doon boqon magarataah yaad u baaba'aysaa u yar tahay wey wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iguma soo dhawaado bishayin shay axaba ilaya aan ka jeclahay xaggayga ama axaba ilaya xaggayga laga jecel yahay mima iftaradtu calayh waxaan ku waajib yeelay aan ku farad yeelay addoonkayga muslimka idan hadda waxaa laguu tilmaamayaa sideed weli ilaahay ku noqonayso sideed weli ilaahay ku noqon baa xadiidku qaybtanba tilmaamaya haddii la soo hormariyoo lagu yidhi addoon ilaahay oo weliga axadkii la collaytama alluu la dagaalamay oo diinka all kii la dagaalamay alluu la dagaalamay diinka all inta wada intii la dagaalanta alluu la dagaalamay ninkii ilaahay la dagaalamana aakhirkii rogmado weeye lagu yidhi seed ku noqon kartaa ilaahay ahalkiisii iyo alla gacalkiisii waa xadiidkaa kuu cadday wamaa taqaraba ma soo ama ma soo dhowaado ilaya xaggayga cabdi addoonkaygu bishayin shay axabba laga jecelya ilaya xaggayga mima iftaradtu calayhi waxaan ku farad wixii ilaahay kugu farad inaad la timaado ayaad alle ugu dhowaan kartaa dariiqa ogu gaabanee ogu dhowa ilaahay loogu dhowaado ama alla kugu jeclaado waa inaad la timaado wuxuu kugu fardiyo oy salaaduhu kow ka yihiin tawxiidkuna asal u yahay wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu ka zuuli mahayo yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaanayo binawaafili sunnooyinka binawafil sunooyinka ama sunno soon ha noqoto ama mid sadaqa ha noqoto ama mid salaad ha noqoto la kala qaadi maayo laakiin annawaafil haddii la idlaaqay inta badan salaadahay ku dhacaan sunooyinka xataa uxiba ilaa aan jeclaado xataa axibba ilaa aan jeclaado idan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala loogu dhawaad loogu dhawaado shayga ugu qiimo badan waa waajibaadkood la faidaa axbabtuhu haddaan jeclaado addoonkii kuntu waxaan noqonayaa samcahu maqalkiisa alladii maqalkaasoo yasmacu bihi uu khayrka ku maqlo ilaahay addoonku hadduu jeclaado dhegihiisu ilaalinayaa wey dhagahaada iyo maqalkaada rabbi ilaalinaya ama waxaan khayr ahaynba kugu socon mahayo ardaalladu iyo qolyaha ahlufisqiga sumayd arag wax shara inay dhagaystaan bay jecel yihiin qur-aanka ma dhagaysan karaan oo wacdiga ma fadhihi karaan oo khayr la sheegaya ma sugi karaan wuxuuse awoodaa caawoo dhan inuu filin iyo musalsal baatila oo bilaasha oo fisqi iyo khalaaca iyo diindarra sheegan caawo dhan u ilaa uu ka baryahayo laba daqiiqo inuu khayr dhagaystana ma awoodi karo maxaa dhagihiisi waxaa ku guurahayoo u karaysan yihiin odaygii ibliis ahaa odaygii ibliisaba laba maqsin ka karhaystay ama gurigoo dhanba wada qaatayba marka ma maqli karo faidaa axbabtu markaan jeclaado kuntu waxaan noqonayaa samcahu maqalkiisa alladii maqalkaasoo yasmacu bihi khayrka ku maqlo macaane badan bay culimmadu ku awlan xadiidka laakiin waxaan looga jeedaa ujeedadu waa iska caddahay ilaahay baa kuu ilanaya maqalkaada maqalkaada ilaahayshintuna waxaa weeye in khayrkan la maqashiyo xumahana laga leexiyo ama ilaahay awood dhagahaada u geliy wixii khayr ay u nugul yihiin wixii xumaan ay ka carareen ka didaayaan faraha gashanaysa wa basarow araggiisaa noqonaya alladii araggaasoo yubsiru bihi wax ku arko nuur baa ilahay indhaha kuu gelinaya allahuma ajcalnii nuura wa idinkii soo maray fii saxiixi muslim nuur baa ilahay indhaha kuu gelin khayrkaad ku aragtaa xumaantaa kaga leexan waxaan khayrkaa kugu socon mahayo waxaan dadku arkaynin baad arkaysaa oo khayra meel dadku ku baabaa ilaahay kaa badbaadinaya maxaa yeelay waxaa kuu hormaray dariiqii rabbi loogu dhowaan lahaa baad ku hagaagtay allah ku jeclaada wayadahu gacantiisaa noqonaya allatii gacantaasu yabtishu biha wa ku qabto khayrkaasuu ku adeeg gacantiisa u isticmaalaya lixda lixaadii wixii rabbi subxaanahu wa tacaala awood uu geliyey khayr buu u isticmaali diinka alloo u kaalmaysan wadada wanaagsan buu u kaalmaysan xumahoo dhan buu ka leexanaya wa rijlahu adinkiisaa noqon lugtiisaa noqonaya allatii lugtaasu yamshii biha uu ku socdo ku lugeeyo lugihiisuna wuxuu u isticmaalayaan waa khayr waa loo dhowri waa la ilaalinaya jamaaca min asalaf ayaa iyagoo boqol xidhaa layidhi yay sidii dhallinyarada u dhaqmi jireen xagga awoodda caqligooda maskaxdooda aragtidooda indhahooda dhan walba markaasaa la yidhi maxaad ku gaadheen waxay yidhaha annagoo yarar baan ilaalinay ilaahayna markuu aan weynana waayelaybuu noo ilaaliyey xafidnaha fi saqar faxafidaha allahu fi اlkibar labaatan jirka waagaan ahayn la boodboodahaye ee la dhallinyaraynayey baan ilaashanno ilahay wadiisa ku hagaagna markaanu waayeelle ilaahay baa nagu galaysa inuu noo ilaaliyo ilaahay subxaanaه wa tacala axad wax la galladayso la abaalsado alla ugu wanaagsan subxaanaه wa tacaala meeshaad rabbi dhigto iyo diinkiisa unbaa lagu dhigi riwaayo kale xadiidku uu leey waqalbahu اladii xadiidka qayb ka maqan baa jirta samcahu basarahu yadahu rijlahu waxaa dheer wa qalbahu اladii yacqilu bihi wadnaha iyo qalbiga uu ku gartana waan u noqonaya matoorkan wax la maamule ee gacmahan iyo adimaha iyo indhaha iyo arag iyo waxoo dhan ka shaqeeya kontarola loo ilaalinaya wa lisaanahu اladii yatakalamu bihi carabka ku hadlayana waa u noqonaya waa maxay carabkaa loo ilaalin qur loo dabcin wardigaa la haleeshiini kuwa iyagoo aan ahlu dikriga ahayn hadday dhancaawa dikridaan markuu saa u bilaabo hamaamsubu bilaabahaya carabkiisu hawsha ma baran lama laylyin kurtumihii lagama gurin jilfihiisiibuu wataa ma kari karo ma kari karo laakiin carabka ilaahay subxaana uu jecel waxaa way waxa lagu toosinayaa waddadii wain sa'alanii hadduu wax weydiisto fii riwaaya wain sa'alanii cabdi addoonkaygu hadduu wax i weydiisto actaytu waan siinayaa ama shaygii markii uu dalbaday baa la siin ijaaba degdega ama way soo daahay og dib buu ka helayaa ama dhib soo socdaa lagaga difaaci ama khayr ka weyn baa loogu bedeli ilaahay baa yaqaana maslaxadaada afar qaab baa ilahay u aqbalaa su-aasha iyo ducada walain istacaadani hadduu balaayo igaga magangalana la uciidannahu walla waa korinayaa oo waa ka badbadanaya miciinkiisa waa la aqbali rawahu lbukhaari xadiidku takmiiluu leeyahay wuu soo gaabiyey imaamku idan xadiidkan muxuu eh, faa'iidaynayaa farrintu xambaarsan yahay waxaa weeye in lagu dadaalo nafta lagula dagaalamo ariiqa ilaahay ninka nafta kula dagaalamo waddada ilaahay toosiyana wuxuu ka faa'iidayaa ilaahay inuu u noqdo gacal iyo garab u noqdo oo uu toosiyo uu hagaajiyo aakhariyo adduunna la xifdiyo mustajaabu dacwana uu noqdo wuxuu ilaahay ka mangan laga badbaadiyo wuxuu weydiistana la siiyo laakiin addoonka hawshaa laga helay laga heli baa loo baahan yahay aadantu ay aclamtuhu bianii muxaaribun aadantu waxaa laga wadaa aclamtu waxaan ogeysiinaya oon ogu baaqaya bianii muxaaribun lahu inaan la dagaalami waminhu اladaan idaanka iyo aadaanku waa aliclaam shay lagu ogeysiiyo laguu sheego si barayra loo sheego istacaadanii ruwiya binuun wabilba waa la wariyaa istacaada istacaadanii ba hadda inoo qoran haddii ba laga dhigana waa istacaada b bay noqonaysaa marka walain istacaada b bay noqon haddaad ba akhrido haddii kale nuunta ay kuu qoran baad ku wadaysaa alxadiiu الثaanي xadiidka labaad can anas bni maalik radi allahu tacaala can can الnabiyi nabiga wuxuu ka warinayaa fii ma yarwiihi الnabiyu can rabbihi xadiiuu nabigu ka xiganaya allihii subxaan qaadirhaya abuuray qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala إida taqaraba اlcabdu ilaya shibran addoonkaygu hadduu ii soo dhowaado hal taako idaa taqaraba alcabdu ilaya shibran addoonku hadduu hal taako ii soo dhowaado taqarabtu ilayh waxaan u dhowaanayaa anaguna diraacan dhudhun baan u dhowaanaya ilaahay subxaanah wa tacaala fadligiisu waa waasacade hal taaka rabbeed aad u dhowaato khayr la timaado ood isku dayda inaad fogaashihii rabbi aad ka fogayd soo yaraysood xagga la u durugto ilaahay dhudhun buu kuu soo dhowaanaya waidaa taqaraba ilaya diraacan hadduu dhudhun ii soo dhowaado addoonkayguna taqarabtu minhu waxaan xaggiisa oga dhowaanayaa addoonkayga baacan laba gacmoodoo lafdishay baacu waa sidaa mar hore dhudhun buu ahaa soo maaha sidaa wey saa maaha sheekh waa hal gacnoon baa taaganta baacu waa labada gacmoodoo la fidiyo labada gacmadoo la fiso waa laba mitir baan u malaynaya haddaysan ka badnayn idan haddaad hal dhun soo dhowaato ilaahay subxaana wa tacaala baac buu kuu soo dhowaanaya wa idaa ataanii hadduu addoonkaygu ii yimaado yamsha isagoo lugaynhayo luudaya oo taakadii iyo dhudhunkii ka soo tago ataytu anna waa kala hortagaya waa u tagaya harwalatan gucle ama rucle anoo ruculaynayana u tegayaa bimacnaa wax yar haddaad la timaado wax badan buu rabbi kugu badelayaa haddaad dadaal yar bixiso ajir badan baa rabbi kaa siinaya xadiikii macnahan hadda aad marteen xadiikii arbiciinkaad ku marteen min xadiii abi dar aطawiil fii saxiix muslim ead garanaysaanba macnuhu ku jira khulaasadu meesha talla waa maxay mar walbo addoonku uu dadaalo wax yar uu la yimaado intaa in ka badan baa rabbi subxaana wa tacala u soo wixii ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa aad dhigato waxaadan filinoo ka badan baad ka helaysaa maxalu shaahidku intaas weeye qurbigu hadda qurbi macnowena wuu noqonayaa mid xisiana wuu noqon karaa maxaa ilaahay subxaana wa addoommihiisa ahlu khayrka ah doono ugu dhowaadaa midka bannaanka yaalle hadda cid kasta ay fahmi kartana waa midka macnawiga ah. marka halka haddii la yidhahdo waxaan noqonaysaa in lagu sharxo shaygii maxsuuska ahaa shaygii macquulka bilmaxsuus lagu sharxana markaas iyada ah way noqonaysa idan haddaad ilaahay taaka u dhawaato dhudhun buu kuu dhawaanay haddaad dhudhun u dhowaato baac baa kuu dhowaanaya haddaad adoo lugaynaya oo tukubaya ilaahay xaggiisa aadana ee ilaahay subxaana wa tacaala khayrku kuula soo degdegi awaabku kuula soo degdegi abaalmarintu kuula soo degdegi ilaalinta xumaha lagaa ilaaliyu kuula soo degdegi inaga soo maray adoonkii waagi hore faajirka ayaa aakhiru cumrihi fii aakhiri laxdaati toobad keenay markuu xagga rabbi isu tuuray ee beledkii u hijroonayey xaggiisisku tuuray malaa'ikatu raxmu kulmay ilaahay fadli buu kala kulmay toobad aqbal buu kala kulmay dembidhaaf buu kala kulmay nafsa shay nin walbo agga rabi isxijiya xaqiiqahaan iyo ikhlaas iyo sidqi iyo ariiqa rasuulla u mara sidaasuu helaya fariinta marka xadiidku ku duuban waa maxay addoonku intuu dadaalo ayuu alla u dhowaanaya inta aad dadaasho eed alla aggiisa aad u xayato ood xagga rabbi u cararto baa ilaahna subxaana wa tacaala kuu dhow yahay walidaalika aayadda markay salafku fasirayeen jamaca min asalaf axmed bn xambal iyo cabdulahi bn mubaarag iyo aayadda u horreysa sheekh uu ku bilaabay suuratu cankabuud waladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana awsaaci cabdulahi bn mubaarag axmed waxay odhan jireen haddii masale ijtihaadiya laysku khilaafo ummaddu oo la fahmi waayo ahlujihaadka ha la weydiiyo dadka ahlujihaadka ee gaalada iyo cadowga ilahay la dagaalamaya ee naftoodii qadima dadka weydiiya saa darteed ba ninka xuseen bundaar la odhan jiray wuxuu yidhi waqad ajmac ahlu اhaqari calى ana alafdiyaةa jahmiya haddii la yidhiba ahlu aqar masaa'ilka khilaafiga ee ijtihaadiga ayaga xaqa u dhowa ha la weydiiyo qolyaha yidhi qur-aanku lafdiga bilqur'aan waa makhluuq ahlu aqar wax isku waafaqeenba inuu jahmiye yihiin wuxuu deliishanayaa marka ra'yiga asagaa inuu sax yahay maadaama qolyihii jihaadiyiintaa ee gaalada waagaa la dagaalami jiray muslimiinta gaalada laga dagaalami jiray ra'yigaa qaateen masaa'ilka laga hadlaayana waa masaa'ilka ijtihaadiga wixii nas leh meel baa loo badan yahay hebel baa meel maray ma shaqayso biijmac ahlicilm siduu bukhaarina saxiisa ku sheegay alxadiiu aali xadiidka saddexaad can bni cabaasin radi allahu tacaala qaal qaala rasuulu اllahi sal lay slam nicmataani laba min nicam illah fii riwaya xadiidku min nicam illah laba oo ilaahay nicmooyinkiisa ka mida maqbuunun waa la dagaa fiihima fi nicmatayn kaiiru min annaasi dad badan baa lagu dagaa alsixatu walfaraaq yani waa lagu kadinayaa shaydaan baa kugu dagi naftaa kugu dagi facaa iyo aynigaabaa kugu dagahaya oo waxaa weeye waad isisiinaysaa caafimaadkaa ku dagi inuu cudur kugu soo socdo maba ogidba waxaa ku dagaya ku kadinaya kan shalladnaanta iyo wakhtigii jaaniskaad helayso in mashquul ka dambeeyo kugu soo socdo maba ogidba nicmataani min nicam laba nicmo nicmooyinka ilaahay ka mida waa la kadiyaa ama waa lagu dagaa fiihima fi nicmatayni dadkaaan waxba fahmaynin baa ku kadsoomo wey kaiiru min annaasi in badanoo dadka ka mida yaan ku degmin in yar oo dadka ka dad yar baan lagu degaynin oon ku kadsoomaynin oo xilligay jaanis yar helaan ka faa'iidaysanaya caafimaad yar rabbi siiyona intay ku xamdiyaan ka faa'iidaysanaya laakiin dadka badankooda way ku kadsoomaan way ku kadsoomaan min ثm mafhuumka ay aayaddu xadiidku tilmaamay qur-aanka caddeeye waqaliilu min cibaadiya shakuur xadiidkun muxuu ku yidhi kaiiru min annaas baa ku dagma qaliilu min annaas baan ku degmaynin mafhuum mukhaalafaa xadiidka waxaa caddeeyey qur-aankaa si manduuqa u caddeeye waqaliilu min cibaadiya shakuur rawahu اlbukhaari asixatu fayoobida in la fayoobada asixatu caafimaadka markaad caafimaad qabto meelba inaan lagaa haynin oo waxba kaa maqnayn baad ka dhaadhicin wax lagaa raba waad bardooday maanto dhan meelahaad waad soconi caafimaadkaa ku waalay inuu nicmo oo u baahan yahay inaad ka faa'idsan ma dareemaysid walfaraaqu ka shalladnaanta wakhtigaan iska baabi'inayna wakhtigaan isdhaafinaynaa qoraxdaan ridaynaa wakhti baan dilaynaa baa la leeyahy waana inuu nicmo yahay lama dareemayo shaydaanna kugu dagahayo wamin ama icloo isku khilaafeen awalu nicmatin cala alcabdi maxay tahay qolyo waxay yidhahdeen waa aliimaan qolyo waxay yidhaahdeen maye waa alxayaa noolosha way aad nooshahay nimanna waxay dhaheen maye waa iimaanka iyo tawxiidka ilaahay ku siiyey niman waxay yidhahdeen maye waa caafimaadka asixa asixa marka sixadu shay sahlan ma aha sawaabkuna waa aliimaan nicmada ugu weyn waa iimaanka wey waxaas noloshaada iyo caafimaadkaadu waa tabc la doonaya inaad iimaanka ugu adeegto ilahayna subxaana wa taala addoon ugu noqoto idan waa maxay xadiidku muxuu xambaarsan yahay haddii adoo caafimaad qaba aad ka faa'iidaysan weydo ama adoo kashalan aad ka faa'iidaysan weydo waxaa tago addoon dagan mujaahadadii lagu amrayna lamaada imanin hanuunna aanu ooma tihid ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo nicmadiisana maadaan ka faaidaysan الرابع xadيiثka أفراad عن cائشha رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى اه عليه وسلم كاana يقuم min الليل nabiga ilaahay habeenkii buu istaagi jiray قiyaam الleyl buu le kaana yaquumu min الleyl habeenkii xaggiisuu nabigu toosi jiray xatىa tatafaطara ilaa ay dildilaacdo jexjeexanto qadamaahu labadiisa adin labadiisa lugood gomaduhu ay dildilaacaan riwaayo kan waad garanaysa min xadiiث muغيira ay bararaan bararku markuu xadhaafo marka xusbada jeexjeelugtu way dilaacaysa faqultu low waxaan ku idhi haddaan caaisho nabigu waxaan ku idhi lima tasnacu haada nabi allow sidan maxaad u yeelaysaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow sidan maxaad u yeeli naftaada maad u dhimrisid maad yaraha nasatid xoogow intaad soo jeedo tukato maad iska nafta maxaad u cadaabaysaa waqad afar allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'hara adou rabbi uu kuu dhaafay dembigaadi horreeyey kii dambeeyeyba ilaahay uu ku siiyey nicmadaa ku siiyey maxaad isu dhibaysa qaala wuxuu hi nabigu wuxuu yidhi afalaa uxibu miyaanan jeclaanaynin haddii dembigayga la dhaafay an akuuna cabdan shakuura nabigu wuxuu yidhi waxa i jeedinaya een hadhii habeen u taaganahay ee nafta u dhibayaba waaba dembiga la dhaafay yaaba sabab ka aba dembiga la dhaafay ee kii hori kii dambeba lai dhaafay ee la barakeeyey ee fadliga ilaahay siiyaabay u kalifahaya hadhi habeen inaan seexanin markaad waxaad doonaysa raadis maxay banaadda ku sameeyaan waa laska seexanayaa madaxaygu meeshaan kugu wad waad joogtaa waad dhigi dhigi dhiilka o dhigi oo qaash wax o dhan laakiin ahlullaahi waa maxay garanayaan baa u baahan in laga abaalgudo laftirkeedaa u baahan soo fadli gooni iyo khasiisa min khasaa'is الrasuul ma aha annahu qad gufira lahu ma taqadam min dam ma ta'ahar shukri bay u baahan tahay icmaluu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadihi الshakuur caashiya dhan kale u qaadatayba nabi allow khayrkan iyo camalkan waxaa lagu raadin jiray dembi dhaafe haddii hawshu lagu hormariyo lagu jimleeyey ma iska nasatid bay tiri nabi allow caaisha wuxuu dhan kale ka socotaa hawshu jimlaytan lai jimleeya u baahan in laga abaalgudo laga shukriyo marka maqaamka aad ka hadashay ee maqaamkaan taaganahay aad bay u kala fog yihiin baa nabigu kule hooyadeen afalaa uxibu miyaanan jeclaan an akuuna inaan noqdo cabdan addoon shakuura ilaahay u mahadnaqa ilaahay ku xamdiya muttafaqun caley xadiidkuna lafdi ziyaad buu leeyahay imaamku waa soo gaabsaday hada lafdigana waa kii buhaari wa naxwuhu naxwu xadii caaisha xadiidka caaishoo kale mid lamidoo ku dhow fi صaxiixayn buu ku jiraa bukhaariy muslim buu ku jiraa min riwaayaة اlmugiiraةa bni shucba الثaqafi bukhaari xadiidka caaisha iyo xadiidka muhiira wuu isku xujiyey isdabadhigay xadiidka muhiira weliba hormariyey markaasuu ka caaisha dabadhigay cagsigana wuu hadda uu sameeyo xadiidka caaisha hormariyey kii muhiirana wuxuu kugu sheegay inuu jiro kuu sheegay muxuusaa u yeelayaa xadiidka caaisha waxaa ku cad saa'ilka su'aasha nabiga weydiiyey inay caaisho tahay laakiin xadiidka muqiira kuma caddo saasuu nabigu u dooranayaa ikhtiyaarkaasuu saa u yeelaya idan macnuhu marka waxaa weeye haddii ilaahay wax ku solansiiyo khayr kugu hidaayey oo qur rabbi kuu furo ama salaatulil rabbi kuu furo sadaqo rabbi kuu furo cilmi rabbi kuu furo xoolo wanaagsan rabbi ku siiyo xalaala waa nicmo qudhigoodu waxay baahan yihiin in laga shukriyo ayagaa abaal u baahan ayaga xamdi rabbi u baahan inaad la fadhiistaan lilaahay intaan rabbi barya rabbi waa iga aqbalay bes intaan ugu filan lama ogolo ayadaa u baahan xamdi iyo shukri kaa doonaysa oo camal dheeraada camal dheeraada kaa rabta alkhaamis xadiidka shanaad idan wuxuu sheekhu u keensaday xadiidka afraad wixii dadaalku nabigu bixin jiray calayh salaat wasalaam isagoon wax dembi a lahayn oo ilaahay karaameeyey oo ilaahay khayr adduunya mid aakharaba u kulmiyey adduunka loo sheegay in dembigiisii hore kii dambaa la dhaafay ahlu janno yahay ummadiisa xataa in badanoo ka mida loo bashaareeyey yaa haddana dadkeenna mudnibiinta ah ee jannada doonaya saysan u shaqaynaynin iyo cibaadaysan la iman karin buu nabigu la imanayay shukran shukran buu ula imanayay marka dadaalkaasaa lagaa rabaa wey alhamis xadiidka can caisha radi allahu tacaala canha annaha qaalat hooyadan waxay tidhi kaana rasuul ulahi sal slm rasuulka ilahi wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobanka dambe hadday gasho riwaayad kale yaa caddeeyey tobanka ramadaan baa loo jeedaa idaa dakhala alcashru tobanka ramadaan ee dambe hadday la gaadho axya leyla habeenkuu noolayn jiray habeenkuu nabigu noolayn jiray axya leyla biaaca habeenka ayuu aaca nabigu ku noolayn jiray maxaa yeelay wuu soo jeedi jiraa loo jeedaa wuu soo jeedi jira oo aaca allo ku soo jeeday maxaa yeelay haddaad seexato habeenkii waa disho wuu dhintay ka dhigantay maxaa yeelay lianna annawma akhulmowt hurdadu waa geeri walaalkeed hurdadu waa geeri walaashii weeye maxaa yeelay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha annawmu akhulmowt markii nabi maxamedow dadka ahlu jannaha ah jannada dhexdeeda ma seexanayaan nabig wuxuuhi maya maxaa yeely waa hurdadu waxay ka agdhowdo ka warqabtaa geeri laa yamuutuunana waa la yidhi laa mowta walaa xayaatna fiiha mowt ma jirna waa la yidhi haddii marka wasiile iyo wax ku ollog ah ama ku jeel ah geeriba meesha ay timaado khatar wey axya leyla habeenku nabigu noolayn jiray biاaacati lanna ruuxa soo jeeda ma jiibsanayo ruuxa seexdana waa ruux dhintay buu la mid yahay macnahaasaa loo jeeda wa ayqada ahlahu ahalkiisana waa dhabaandhabi jiro waa toosin jiray lisala salaad buu u toosinayaa axyaa laylahu biaacati wa ayqada ahlahu lisala ahalkiisana salaad buu u wajadda nabigu waa dadaali jiray washadda almi'zara macawisdana waa xidhi jiro waa duubi jiray meel koruu ka xidhan jiray muttafaqun calayh idan wajadda intaa hore waa iska cadda axya alleyla wa ayqada alahla wajadda ay ijtihada nabigu aad buu u dadaalay dadaal bixin jiray tobankaa dambe oo labaatan kor nabigu uusan bixin jirin washadda almi'zara laba macno lagu xambaaraayo macno daahira oo iska cad oo guntugu duuban jiray macawistuu si u xidhan jiray oo kinaaya ah can اlijtihaadi wاtashmiir maawse ican u ao guntiga gaabso hawsha leedahay labada boodidan guntiga geystay baad leedahay adoo ujeeda hawshi waan u diyaargaroobo si fiican baan rabaa inaan u qabto idan waxaa kaloo layaa dumarka in laga fogaado oon iyo waxa iyo aan loogu dhowaanin hawlo adduunya laga saahiidano waa la yidhahdaa markuu wadaadkii gebiye wuxuu uhi qowmun idaa xaarabuu shaduu ma'aasirahum can inisaa'i walow baatat biathaari niman buu ammaanaya markay dagaal u diyaargaroobaan dumaraysan ag marin qawmun idaa xaarabuu shadduu ma'aasirahum waa qowm markay dagaal u diyaargaroobaan macaawisaha duubta labada low geysta fuulinka iyo barijabka geysta oo laga yaabo in xubinka tarankaba la arko qolyaha geela shubasumada markay ay si fiican u rabayn wuxuu qarsana xataa ma jiro caruus inay muuqataa laga yaabaa shaqadu ku mashquulsanya damba kama lah shaddu ma'aasirum can الnisaa'i walow baatat biaطhaari iyagoo daahir oo habar ilmooda ayaysan ag maraynin maxaa yeele hawl bay ku jeedaan rag bay is hayaan goorma haween lagu leexdaa idan washadd almi'zara alictizaal can اljimac inuu kinaaya ka yana waa dhici karta bimacnaa waxaa weeye nabigu waa dadaali jiray dumarkuu ka fogaan jiray habeenka asaga tobankaa habeenee bisha ramadaan u dambaysa dadaal dheeraada ayuu bixin jiray waxaa kaloo ku jira in la amro ahalkaadi dadka qaraabada salaada loo kiciyo khayrka la faro habeenaha qaarkood ee barakaysan laga faa'iidaysto waa jaanisan ku soo maraynin wاlmuraadu alcashru اlawaakhir waxaa loo jeedo alcashrada waxaa laga wadaa tobanka dambe oo min shahri ramadaana bisha ramadaan ka tirsan wاlmi'zaru alizaar wey waa macwista qudhigeeda makaanu xidhashada ma ahe waa ayada qudhigeeda wahuwa kinaayatun waxayna sarbeeb ka tahay afgobaadsi ka tahay can ictizaali الnisaa'i dumarka in laga dheeraadoon loo galmoon wa qiila waxaa la yidhi almuraadu waxaa weeye tashmiiruhu inuu u xanjeerto u diyaargaroobo lilcibaadati cibaado yuqaalu waxaa la yidhahda fi luga shadadtu lihada اlmr mi'zari arrinkan waxaan u xidhxidhan u dhuujiyey macawistaydii bimacnaa waan u xanjeertay waa u xadxaytay ay tashamartu waa u xanjeertay watafaraqtu lahu waanu firaaquba asaga keliya un baan qaabilay alxadiiث الsaadis xadiidka lixaad can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul اlah sal lay slam nabiga ilahi wuxuu ihi almu'min اlqawiyu muminka xooga badan fi اlcasmi aw fi اlbadani labada macno bay noqonaysaa almumin اlqawiyu muminka xooga badan xagga xubnaha salaamat اlacdaa xagga awoodiya muruqa iyo waxtarka ayaa khayrun maxaa yeele ninka caafimaadka qaba ee xooga badan haddii ilaahay waafajiyo in aadan taagnaan karin buu taagnaanaya in shan jus uu istaag ku akhriya qiyaamuleyl baa laga yaabaa maalmo aadan soomi karin buu soomayaa jid ka bixi karin buu ka baxaaya cadow aadan la xarbin karin buu la xarbin karaa muslimiin aadan caawin karin buu xooggiisu ku caawino geel buu shubi oo miskiin buu qaadi oo baabuur meel ku dhacay buu keligii bixin karaa oday miskiinu dhaqaaqale buu xumbaarahaya caruur masaakiinuu qaadi xoogga xagga jidhka ah haddii ilaahay hidaayo hanuunku siiyo way ku anfacaysaa adoo niyo fiicanoo canjoola maxaa tari adaaba kufa u baahan lagu qaado marka quwadu waa ima quwatun fi lbadan wa ima quwatun fi اlcasmi wاlcaziima labaduba waa loo jeedaa labaduba almumin alqawiyu muminka xooga badan khayrun waa ka wanaagsan yahay khayrun asagaa wanaagsan waa axabu la jecel yahay ila allahi ilaahay xaggiisa min almu'min الضaciifi ima badanan wa casman wa niyatan addoonka daciifkaee taagta daran wa fii kulli min alqawiyi wاdaciifi khayrun mid walbo muminka daciifka ah iyo muminka ee xooga badanba khayr baa ku jira maxaa yeele iimaan baa ku jira iimaan baa ku jira xagga casimada waa maxay mumin waxaa jira xoog badan xagga badan ahaan iyo jir ahaanba laakiin xagga niyada ka nool wuxuu amrayaa khayrku ummadda faraya xumana waa ka reebin meel adugu aad ka cabsanayso madaxda iyo dawaaqidu fooda gelinaya innagoo feedho waaweyn foodada qaawan naamarada isku hagaajiya ma dhihi karo somayada ama ay ku diirataa oy kaa leeftaaba isleedii ama si xun kuula hadashaa halkan aynu ka dhimannay meeshana waxba ku jirin oo iska ah marka muminka isagoon tabar badnayn xagga badan ahaan jir ahaan baa laga yaabaa in iimaankiisa iyo casiimadiisa iyo niyadiisu iyo qasadkiisu uu wax ka daran yahay kii uu ka sheekeeyey abu cabdiraxmaan asulami asxaabu rasuulilah baa soo gaadhay buu oo duqay iska waayeello oo garhka iska cilaamana farahay ku cilaanta weli cilaanka ku yaalo oo bakoorooyin iyo ula jajaban iska wato dhowr meel laga kabay oo aan isku hawaysna xagga adduunyada oo niman diyaarsanaan ahayn xagga xaragada laakiin wuxuu idhi faida kaanat alxaqaa'iq kaanuu hum laakiin markay gaadha buhi islaamha loo heeliyo meeshayaa ku soo hadhi jiray inagu waxaynu waa maxay feedhoweyne jiimkaasa la wadayaa murqaha la taagayaa balaayaa la cabahayaa beryaha hadda waxba la cabahoo feedhaha lagu kusaaba la keenaya murqaha wax walba laakiin halkan waa qolof waa maran tahay waa eber waxay yihiin ma jiro ey hadduu soo ordo dhaqadaha laga daadanaya bac hadday dhac tidhaahdo ninki waa maqan yahay xillow ku dhaafay mama taqaanid diinta haddii wax laga sheega buu daarat xamaaliiqu acyunum kaannahum majaaniin dii diinka iyo ilaahay iyo wax laga sheego indhaha wareegi jiray buu aadmood inay waalayiin maba miyir qabaan buuri saxaabadii nimanka hadda ay deganaan masaakiinta gacmaha jijiricsanaa ee bakooradaha wateen luudahayay waxay noqonayaan buui libaax meel fadhiya halkanay ka xoogan yihiin meeshanaa nool meeshanaa nool dhimbil iimaan baa ku jirta laakiin annagu waxaan noqona uaaun ka uaai sayl waidaa ra'aytum tucjibka ajsaamuhum wain yaquluu tasmac liqawlihim kaannahum qolyaha miyaynu gaadhna mise waan dhaannaa yaraha dhaannaa soo ma ilaahana asto almumin اlqawiyu muminka xooga badan ayaa khayrun ka wanaagsan waa axabu la jecelyahay min almumini muminka aaciifi taagta daran xagga badan ahaan iyo xagga niya ahaanba wa fii kulli mid walba oo ka xooga badan ee tamarta badan iyo midka taagta daranba khayrun baa ku jiro dee iimaan bay wada leeyihiin wey haddaba intaa haddii laguu sheegay ixras ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii ku taraya akhriya adduunba haddaad mumin tahay mumin waxaa laga rabaa inuu ku hagaago oo ku faylo wixii wax taraya axad saalixiin baa la yidhi ibliis ka waran ibliis wuxuu idhi maxaa laga faa'iidi haddii la caasiyo laa yaduruk haddaad adeecana laa yanfacuk u soo gaabiyo miyansa ahayn oday ibliis muxuu sheegi buuhi haddaad caasido waxba kuma yeeli karo haddaad adeecdana wuxuu kuu tari ma jiro bal dhaacaysu maa maxay dhaacadii aad deecday baad naar ku gelaysaaba in wax ku tari iska daaya naarba yani waa khulaaso haddaad adeecdo waxba ku tari maayo haddaad caasido waxba kuma yeeli karo wuxuu dhibaa asaguu kuu geysan kara wax dhaafamadna ma jiraan laakiin in la adeeco baa lagu cadaab in la caasiyo baa lagu jannogeli ixras ku dadaal calaa maa yanfacu wixii wax ku taraya ku dadaal wastacin billah ilahayna kaalmayso wixii adduunyo ah ama hawl aakhara ah rabbi adiga awoodtaada hasku hadlayn walaa tacjaz hana daalino ha noogin eelad hadayna wey hawl baad isku dayday waad keeni weyday meel kale ka soo sooci dhan kale ka soo laab ha isdhiganin hawshan waan isku day waan keri waayey ma soconayso lasma dhiibo weliga aniga hadda hor idinka sheekeeyey ninkii taymuur lankii loona jiray shaydaanka ee muslimiinkala gaabiyey muslimkana sheeganayay jamaaca min ahlcilmina ay takfiiriyeen waydhame muslim buu ahaa daaqi bu ahaa faasidee laakiin waa muslimiintu ku jiray waagii sura moryan way yidhaahdeen waagii hore buu ahaa xoolaha bawd furo oo waddooyinka galo oo dhib badan maalin baa marka intuu nin remiyo adhi la jooga ama adhi meel ku xaraysta oo fallaadho badan iyo gamuunna haysta ay fara badan iskugu dhowaadan iyagoo mooryaana yuu kulligood laayay suu caydhsan asagana god buu gala asagii god ku dhuuntay maalinkan marka sidii loo caydhsaday dhibka gaadhay wuxuu go'aansan inuu ka toobad keeno oo uu joojiyo ardaalnimada uu joojiyo oo ilaahay u noqdo oo nin fiican u noqdo mar dambana adhi uusan bawd furin waddana uusan fadhiisan iyo dhabbe godkii asagoo ku jiroo dhuumanhaya yo wuxuu arkay quraanjo godkii inay ka baxda rabta way fanataa fanataa markay meesha u dhow maraysay soo dhacdaa haddana hoos bay ka soo bilowda way fanataa markay bixi rabto iyo haddana soo fakataa lix iyo toban goor marka isku dayday iyo markii tobaniyo toddobaad bay ka baxday wuxuu dha alleela ma quraanshada ka xun tahay hawshaadii ku noquuri ardaalnimadaadi wad ilaah aad ka meel keento ma hal marun baa lagu caydhsay imise goor baad wax jabisay maanta unbaad jabtaye isdhiiba ogeedaa ninkii suu ardaal u ahay u waday isagoo mooryaano waddooyinka fadhiistuu kudhi jiray saaxiibbadii aakhir dadaalkan wadaan arkaayo adduunka anaa qabsan doonaa waxaanoo boqoroo dhanna u talin doona way ku qosli jireen ila mooryaan baa la maxaad boqor noqonaya shalay baadna caydhsadoo ri intaan xadnay wixii naga gaadhay ilaahay og yahay war naga aamus bay wax waalan baa tahay qolyo saaxiibadu wuxuu ku nin walba markaan waxaan ku samayn lahaa ii sheego adduunka qabsan doonee nin boqor ama madaxweynuhu islaam shoogto adduunka soo mara ninka ugu xeelada badnaa buu nin ka kaarta badan oo ka xeelaada badan lama sheegin akhriya tarjamadiisa iyo balaayadiisa almihim waxaan u jeedaa ruuxa muslim ardaalkii baa sidaa wuxuu u raadanaya xeeladiisii iyo shaydaannimadiisii aan ka daalayn adoo muslima oo khayr doonaya lama rabo inaad ku niya jabto hal mar baan wax sameeyeoo balaaya naga raacday dadka niya jabee isdhiiba wadaaddaha ugu xun iska ilaaliya wadaad habsoomay ama intuu wax isku dayay fashilmay weliga ha la tashan dadka ugu niixun weeye waxaasaan samayna maxaa laga faa'iida haddee waa dadka durbo isdhiibo weeye qolyaha mooryaanta ahaan jiray ee geedajabiska ahaa ee ardaallada ahaa ee xoogu hadda masaajidka soo galay kuwaa la tashada nimankaasaa fiican nimankaasaa hawl yaqaana amaa wadaaddaha gacmaha jiljilicsa martay wax isku dayeen ku fashilmay kumay fiicna adkaysiga adkaysiga shay in la keeno la xeeladeeyo lagu celiyo lagu celiyo may ku fiicno dib u fiiriya wax badan hadda sheegsheegi maayo walaa tacjaz waa sidaa hal mar ha isku dhiibin ha noogin khayrka meelo badan ka holli ayb wain asaabaka shayun shay hadduu kugu dhaco oo maqaadir rabbi kugu dhacday kugu habsato falaa taqul ha odhanin low annii facaltu haddaan saa iyo saa yeeli lahaa kaana kada wa kada saa iyo noqon lahay meesha haddaanan tegi lahayn hebel dhibkaa ima geysteen halka haddaanan istaagi lahayn ima gaadhan hadhihin way qadarayd waa ficil maadi wax dhacay weeyoo horay oo qadaraa walaakin hase yeesho qul waxaad tidhaahdaa qadar allaahuna waa la akhriyaa qadarullaahina waa la akhriyaa qadar allahu ilaahay baa qadareen meesha inaan tago taana igu dhacdo waa qorayd lowxul maxfuud bay ku qorayd fii cilmillaahi bay ku jirtaa wax qadaran bay ahayd ama walaakiin waxaad tidhadaa e, qul waxaad tidhahdaa qadarullahi ilaahay qadarkiisi wey hawsha inay qabsato ay timaaddo ilaahay qorshihiisii iyo jaangoyntiisii weeye lamana khilaafi karo wamaa shaaa rabbi wuxuu doonana facala waa sameeyaa idan iimaan iyo sugnaanshaad ka helaysaa wabaa amin baa lagu leehay faina low alla hadiidaa iyo low hadday noqon lahayd faina low taftaxu waxay furtaa muslimkan ku furtaa camal shayaani shayaan shuqulkii bay kugu furaysa waswaas iyo shiki iyo inaad diinta ka shikido iyo inaad aaminto ilaahay wax soo dhaafay inuu kugu dhacay iyo waxaasaa kugu imanaya marka iska ilaali wey lowda laga hadlayda la diidan yahay waa shay horeoo dhacay ama ama shayga mustaqbalka ma aha shayga mustaqbalka culays ma laha waxaan loo jeedaa waa inaad aaminto waxa haddaadan samayn lahayn waxaa ma dhaceen xatman haddaad aaminto iyadu waa gaalnimo gaalnimay noqonaysa laakiin haddaad asbaabta caadiga u jeedo dhib ma laha waa inagii sooma abubakaroo yidhi nabi allow gaaladiinna dul maraysa hadduu midkood hoos fiirin lahaa wayna arki lahaayeen taasoo kale culays ma laha laakiin iskaba ilaalowda waa shalayto qooma bay keenaysaa xadhan soomaali shalayto waa shuqul shaydaan camal shaydaan wey fa ina low taftaxu calayka wasaawis khawaatir aan loo baahnayn waxaan fiicnayn bay kugu furaysa kaba gaabso wey laakiin maxaa lagaa rabaa ilaahay isku xidh dadaal wixii kugu dhacana alluu soo dhaafay ha dhihin laakiin waxaa tira haddaadan aamusaynin ilaahay maqaadirtii wey ilahay maqaadiirti wey waxaa lagaa raba marka maxalushaadku sheeku ka raba waa maxay ixrus calaa maa yanfacuka hada bayt اlqasiid xadiidka risaalada uu xambaarsan yahe uu sheekhu ka rabo waa inta dambe ixrus calaa maa yanfacuka wastacin biاllahi walaa tacjiz waa mujaahada dadaal baa lagaa rabaa rawaahu muslim baa xadiidka wariyey dee ruux walba muslim waxaa laga rabaa inuu khayrka iyo wanaagga ku dadaalo nafto maalin kaa adkaatayna aan dhihin hawshan karimahay iga daa qolyaa yaaddihi war barta war waxaan sameeya dhowr goor isku dayayoo dhaqaajin waayey hawl kaloo taa dhaanta ii sheeg buu ku leh lama rabo waa lagu celiyaa waa la wadaa waad ka meelkeeni waad ka meelkeenaysa lama doonayo inaad wax yar isku dhiibto wax isku dhiibto lama doonayo waa lagu noqnoqdaa waa lagu noqnoqdaa waaga dambe ilah baa kuu furaya wax lagu gaadhaa asaabic xadiidka toddobaad canhu ay can abi hurayra soo ma ahay can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasul lah sal l slam qaala wuxuu uhi suubanu xujibat innaaru naartii waxaa lagu xijaabo lagu gidaaray lagu wareejiyey bishahawaati waxay naftu jeceshahay waxujibat اljannatu jannada waxaa lagu xijaabo lagu gidaaro lagu wareejiyo lagu xeeray bilmakaarihi waxay naftu kahosatoy dhibsato muttafaqun calayhi waa laisku waafaqay wa fii riwaayati limuslimin riwaayo uu muslim leeyahay waxaa ku yimid xufat الnaaru bالshahwaat meesha badela xujibat xufat waxaa lagu hareereeyey waxaa lagu hareereeyey waxaa lagu xijaaboo lagu xidhay waa isku macno wahwa taxfiifku ama xufadu waa bimacnaahu bimacna اlxijaab xijaabkay la macno tahay way un ka lafdi duwan tahay ay baynahu wa baynaha baynahu bayna almuslimi ruuxa muslimkee raba inuu jannada galo ama bani aadamkiiyo naartii waxaa u dhaxeeya hada alxijaab xijaabkan gidaarkan baa udhaxeeya teedkan baa udhaxeeya faidaa facalahu hadduu la yimaado oo uu ku dhaco xijaabkii naarta dakhalaha waa gelaya waa gelaya xadiidkii aad ku marteen sunanka cinda aلtirmidi والنasaa'i وaxmedba ayaa caddeeyey hawsha asalkeedu ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu naarta abuuray cafwan jannada la hor abuuray markuu ilaahay jannada abuuray ayuu jibriil wuxuu ku yidhi jibriilow orad bal jannada soo qoraansoo soo fiiri waxaan ku diyaariyey iyo waxaan mumin ugu talagalay bal soo arag wuu soo arkay markaasuu ihi yaa ay rab wacizatika rabbiyow sharaftadaan ku dhaartaye addoon janno maqlay oon gelayni ma jiroo yidhi waxa dhex yaalee ah, say u fududahay in la galo axad maqlay oon janno gelaynin ma jiro saas ahaa sug baa ilahay wuxuu ku eh, geedaamay oo lagu eh, hareereeyey oo lagu ooday shahawaadki bilmakaari cafwan bilmakaari waxyaabihii la kohonhayay ee naftu dhibsanaysay in la soo jeedo la soomo nafta la bixiyo xoolo la quudo xilli qabow la kaco waxyaabihii naftu ay kohonayso baa lagu geedaamay jibriil baa le orod soo fiiri wuxuu dhi ay rabbi wacizatig aan ku dhaartay waxaan ka baqahaya inaan ruux galaba la waayo ruux galaba la waayo kadib naartii baa la abuuray ilahay wuxuu hi jibriilow soo fiiri wuxuu hi ilaahu sharaftoodan ku dhaartay naar ruux maqlay ma gelahaya buuri naar ruux maqlay ma gelahayo haddana waxaa lagu geedaamay shahawaadkii soo eeg baa la yidhi ilaahay waxaaban ka baqayaaba ruux ka badbaadaba in la waayo yani waxay naftu jeclayd ha laska jiifo salaada ha laga tago beenta ha la quuto xanta khayaanada dhagarta reemagaalnimoo dhan baa lagu wareejiyey baashii jahanamo lo odhan jiray waad fahanteen waan ka wadaad fahanteen baylat jannana naftu waxay ka dido ama dhibsato ama kohoto unbaaba ka agdhowba marka waa hawshaasa xadiidku ka hadlaya khatarta ah ilaahay jahannabaha naga badbaadiya jannanaha noo qadara asaga awood leh idan maxaa lagaga badbaadayaa jahanaba maxaa lagaga badbaadaya bimujahaati nafsi naftoo lala dagaalamo la layliyo la cadaadiyo lagu cadaadiyo in shahawaadka ay ka fogaado ka fogaato waxyaabaha la dhibsadana aysan u diidin khayrkii iyo wanaaggi naf ninka adkaaday unbaa hadda janno tagahaya w jahanaba galay unbaa gelaya dadaal baa la iskaga baahaya alxadiiu الثaamin xadiidka sideedaad can abi cabdilaahi xudayfa bn yaman alcabsi qaala wuxuu uhi saxaabiga dadaalkii nabiga uu bixin jiray ila allahi subxaanaه wa tacaala xaggiisa u bixin jiray ayaa wax lagaa tusaya qaala wuxuu uhi saxaabigu sallaytu maca الnabiy nabigaan la tukaday daata leylatin habeen habeenaha ka mida faاftataxa albaqarata suuraة اlbaqaru nabigu bilaabay buu furfurtay salaatuleyl buu u istaagay suubanuhu calayh wasalaam fii masjidihi annabawi markuu faatixo dhammeeyey suuratulbaqaru nabigu saynta qabtay faqultu waxaan isdhi fii nafsi yarkacu nabigu wuxuu ku rukuucayaa cinda almiati boqolka agtiisa aayadda boqolaad markuu nabigu dhammeeyo iyuu rukuuci doonaa baan isdhi buui uma madaa qur-aankii nabigu wado oo waa tegey faqultu fii nafsi waxaan is idhi buui saxaabigu le biha wuu ku tukanayaa fii rakcati yusallii biha baqaruu ku tukanayaa fii rakcatin hal raco hal racuu ku nabigu baqara ku tukan baan sidii buuhi famadaa baqaro waaba dhammeeyey tegba nabigu waa dhaafay isagoon rukuucin oo taaganuu baqaro dhammeeyey faqultu waxaan isidhi buuhi yarkacu biha ay yusallii biha waxaan isidhi buuhi mar hadduu nabigu rukuuci waayey baqarana dhammaatay baqarna ay sii dhowdahay yarkacu bihuna waa yusallii biha oo laba ragcood buu kala goyn doonaa maan isle buuhi laba ragcood buu u kala goyn doonaa oo qaybna ragcadda koobaad qaybna ragcadda labaad saxiix muslim bayna ku soo marray xadika soo faahfaahsan uma markuu dhammeeyey inuu iska daa uu laba ragcood u kala gooyee markuu nabigu baqaro dhammeeyey iftataxa الnisaa suuraة الnisaa buu nabigu bilaabay iftataxa الnisaa nisaabu bilaabay faqara'a idna waa dhammeeyey uma اftataxa aala cimraan suuratu aali cimraan buu haddana nabigu bilaabay weli waa taagan yahay faqara'a idna waa dhammeeyey xaafidna xajar wuxuu laba saac u baahan tahay laba saac u baahan tahay buu hi iyo aali cimraan iyo nisaa laba saac weliba ruux carabka fudud wey dadka carabka culus waxay ka rabtaa saddex saac bay ka rabtaa fa nabigu waa akhriyey yaqra'u nabigu haddaba wuxuu saxaabiga kuu sheegayaa nabigoo baqro dhammeeye oo aali cimraan dhammeeye oo nise dhameey qaabkee u akhrinaya qur-aanka yaqra'u waa akhrinayaa qur-aanka ilaahay ay yaqra'u alqur'aana mutarasilan asagoo kaadsanaya tartiibsanaya ay mutarasilan mutaratilan tartiibinaya qur-aanka oon boobsiinaynin oon shirbinaynin oo aan isfangelinayn tarsiilkii baa laguu tilmaamay iyo tarasulkii waxaa lagu yidhi idaa mara biaayatin hadduu aayad soo maro fiiha tasbiixun ilaahay lagu weyno subxaan allah iyo taqdiis ku jiro sabbaxa subxaan allahi buu odhanaya ilaahay buu weynanayey subxaana rabbi alaclaa subxaana rabbi alcadiim subxaana wabixamdih saasuu nabigu odhanayay waidaa mara hadduu nabigu soo maro bisu'aalin meel ilahay wax lagu weydiisto muslimiin wax ku weydiisteen ama ilahay wax weydiista uu leeyahay oo su'aal laga fahmi karo sa'ala alluu khayr weydiisanaya wa idaa mara bitacawudin shay ilaah laga magangala markuu soo maro ama meel isticaada ay ku jirto ama mu'miniin ka magangaleen ama ilaahayba inoo bandhigayo tacawada billaah ilahay buu magangalayay hadda hawl kaluu nabigu ku garab mashruuc kaleo khayr badan buu ku garab wadaa asaguna qur-aanka sii dheeraynaya oo suuraddii gaabnayd suurad dheer ka dhigahaya uma rakaca markaasuu nabigu rukuucay saddexdaasuu markuu isdabadhigay fa jacala yaquul nabigu wuxuu bilaabay inuu leeyahay rukuucdii subxaana rabbi alcaiim subxaana waxaa nasahan hufan ceeb ka hufan ka takooran rabbi alla weynihii alcadiimu weynaa fa kaana rukuucda nebi maxamed waxay ahayd naxwa wax ku dhow min qiyaami istaagu taagnaa wax ku dhow intuu taagnaa nabigu baqara iyo nisaa iyo aali cimraan dhammaynayey in ku dhow buu rukuucsanaa innagu intaamaba rukuuci karraba dhabarkaa yaa wuxunu noqday bir buu ina noqdayba imaamka in yar haddood rukuucsanaado waxaa laga yaabaa fadhigaa la boobi waad aragteen baan u malaynaya uma shirku markuu barto cibaadada rabbigay caafimaad buu ka helaa wuu caafimaadaya wuu caafimaadaya laakiin markuu u baahan ya in la baro uma qaala wuxuu nabigu samic allahu liman xamida ilaahay waa ajiiba ama rabbi ha maqlo ama khabariye ka dhig ama ducaaya dhib ma lehe samic allahu ilaahay waa maqla ama waa ajiiba liman duulkii xamida u ku mahadiyana alla ducada waa ka aqbala ducada ama ducada sana noqoto ama ducaa maslano rabbana laka alxamd rabbigano aday maadi ku ahaato dhammaanteed uma qaama nabigu wuxuu istaagay dawiilan in dheer qariiban wax ku dhow mimaa rakac intuu rukuucsanaad kale intuu rukuucsanaa in ku dhow ayuu ictidaalkiina samic allahu liman xamd meeshiis taagnaa oo ilaahay xusahayay oo wardinay uma sajada nabigu haddana waa sujuuday waa sujuuddi koobaad faqaala wuxuu ihi subanu subxaana rabbiy alaclaa waxaa nasaano rabbigayga sare daatan wa sharafan wa macnan dhan walbaba culuwi culuwu daat ahaa iyo culuwu اlqadra wاlruba labadu waa ku jiraan fakaana sujuuduhu sujuudda nabi maxamed waxay qariiba mid ku dhow min qiyaami istaaggiisa qiraa'adii intuu akhrinayay in la eg wax ku dhow buu taagnaa muslim dadaalkaasuu nabigu bixinaya isagoo loo dhaafay dembigiisa hore iyo kii dambeba shukran lilaahi buuna u tukanaya khayrkaana oola imanaya marka innagu haddee sida noma musqula iska ah oo kori hoosba igu maliiqan yahay waxaan rabbi raalli ka ahayn dadaal dheeradaa layska rabaa weeye rawaahu muslim baa wariyay alxadiid taasic xadiidka sagaalaad can ibni mascuud radi allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabigaas asaguna sallaytu maca nabiy leylatan saxaabiga hore wuxuu ah xudayfa ibnu yamaan waa laba kala duwan sallaytu maca nabi nabigaan la tukay laylatan habeen cabdullahi bn mascuudna waxaa lagu tiriyaa min akar الnaasi qiyaama watahajuda fii asxaabi rasuuli illah ragga ku caanbaxay qiyaamuleyl iyo istaag dheer buu ahaa laakiin nebi maxamed baa ka sii celiyay habeenkaas cabdullahi wuu yaabi doonaa sallaytu maca nabiyi laylatan nabigan habeen la tukaday faaaala alqiyaama nabigu qiyaamkii buu dheereeyey buu dheereeyey istaagii u taagnaa qiraa'ada iyo qur-aankuu dheereeyey de xudayf hawshu soo sheeg kolon buu nabigu sameeya laga yaabo innaga soo marray hal habeen buu nabigu wuxuu ku tukaday isagoo xanuunsan weliba cajisan min suurat albaqara ila suurat alacraaf hal habeen isagoo xanuunsan anas baa kash habeen baa aroor baa nabiga xanuunsan soo booqannay oy ka muuqato diif iyo xanuun iyo laxu ka muuqdo markuu iyadoo sidaa tahay buu i bixamd waxaan ku tukaday asabca طiwaal toddobada dhaadheer lixda libaaxyataynagu dhihi jiray baqara aali cimraan nisa maa'ida ancaam acraaf oo nabigu marka uu tooba ku daray toddobadaasaan ku tukaday buu oo qur-aanka show kale toban jus toban oo nabi maxamed uu hawshan ku wada hadee tasbiix taqdiis su'aal rabbi alla weynayn idan nus kalaaga la socda tobankay jus adugu shan kale ku dar shan iyo toban jus bay isku noqonayaan qiyaamkiisii ictidaalkiisii rukuucdii sujuuddii fadhigii intaan in la eg wey lix saac innagu keena witrka xoogu ku urursada ayaa sanka taaga aruurta ayada oo dadka inuu ka fiican ismoodi oo qaxwada si fiican u cabbi dadka kalena quursan soo ma taqaanaa hawlaheenu hawlaheena ilaahay baa subxaana wa tacaala ayib faaaala alqiyaama istaaggii buu nabigu dheeriyey xataa hamamtu ilaa aan damaaciyon doonay biamrin suu'in sawinna waa la akhriyaa dhib ma laha hawl xun ilaa aan ku fikiray bu saxaabigu hamamtu biamrin suu'in arin xun ilaan ku fikiray iila waxaa la yidhi masruuqiisraggiisii baa weydiiyey wamaa hamamta bihi maxaad ku fikirta markuu nabigu istaaggi dheereeyey uu rukuuci waaye ee qur-aanku sii wado aayaduhu uun sii socdaan qaala wuxuu uhi saxaabiga cabdullahi b cabdiraxmaan hamamtu waxaan doonaa aan ajlis inaan iska fadhiisto wa addacu nabigana aan ka tago salafku waxay ku ijmaaceen ma'muumka imaam la tukanaya ee xamili waaya inuu fadhiistaa u bannaan ijmaacan hadday sunno tahayna iska badaa salaaddii waajibka ahayd istaagga hadduu kugu adkaado ood xamili weydo waad fadhiisan kartaa bilijmac mid sunna ana hadduu istaagga ku dhibo ayadoo muran milaad iska fadhiisan karto nabigu sunuu tukanaya sunnuna uu nabiga ku xidhay saxaabigu inuu nabiga ka tago oo uu fadhiisto wuxuu u arkay amru su inuu yahay maxaa waa aladabu maca rasuul baa la rabaa edeb baa loo baahanya anshi iska dhaqaaqa hawshba ma aha suubanaha qalbiisa uu waxgalaabuu isiri waa xushooday laakiin waan xamili waaye buu idhi waan xamili waaye muttafaqun calayh waa la isku waafaqa xadiidka isaga maxalu shaahidku waa maxay masaa'ilka fiqiga kale ee in mutanafil mutanafil ku xidhanka hawlaha ku sii waxaa weeye ijtihaadka iyo dadaalka dheeraadka nabiga uu bixinayo saxaabaduna weliba iyagoo uu dhibayo oo caafimaad ahaan aan xamili karin isku dhibaayeen baa laga rabaaba sheekhu kuu leeyahay waxaa ku jira ata'adub maca alkiraam waalkibaar dadka waaweyn ee waalid ah ama walaal ah ama sheekh ah ama mas in laga eedebsadaa la rabaa ood u taxamusho u dulqaadato waxaadan u dulqaadan lahayn markaad keligaa tahay ama aad khayrkaa la joogto hawsha cabdulaahi sameeyey oo kale alcaashir xadiidka tobnaad alcaashir xadiidka tobnaad can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu idhi saxaabigaas cafa can rasuulilah sal ly slam rasuulka ilahi wuxuu ka xiganayaa saxaabigu qaale nabigu inuu yidhi yatbacu lmayita ruuxa dhintay waxaa raacaya alaaatun saddex baa raacaysa ahluhu reerkiisaa raacaya wa maaluhu hantidiisibaa raacaysa wa camaluhu camalkiisibaa raacaya saddexdaaba markaad dhimato ku raacaya fayarjicu inaani labaa soo noqon wayabqa waaxidu midna waa kugu hadhahaya yarjicu ahlu ahalkiisibaa soo laaban wa maalu hantidiisibaa soo noqon wayabqa waxaa ku hadhaya camaluhu camalkiisibaa ku hadhaya wayabqa waxaa hadhaya camaluhu muttafaqun calayh waa xadiid culus weeye wuxuu ka rabaa imaamku mar haddii waxa kugu hadhahaya uu yahay godka kugu hadhaya camalkaada camalkaa ku dadaala wey adduunyaha ku dadaalin ahalna ha ku dadaalin hawlihiisee waxa loo baxsanayo ee mustaqbalka leh ee aayatan ku anfici ee akhre ku badbaadi ee god kaamidoo kugula hadhahayo kaa ku dadaal wey xadii dacfi ku jira nabiga ugu miaale oo yidhi saddex walaal baa saddex walaal baa jira dacfi ku jira laakiin macnuhu waafaqsan yahay maalmu nabiga uga qiseeyey marka wuxuu yidhi walaal waxaa jira ka odhanaya anugu intaad nooshahay ayaan walaal kuu ahay intaad nooshahay waxaad doontaan kuu tari adna waxaad doonta igu qabso laakiin maalinkay tii alla kugu timaado waxaan ku tari karaa ma jiro walaalkaa ka warrama waxay dhaheen nabi maxamedo walaalka walaal fiican ma ah maaluhu bu nab maaluhu waa maalka ruuxa muslimka ah intaad noonta wax ku taraa intaad noosha waxaad doonta igu qabso waxaad doonta ii anuguna waxaa doontaan kuu taraya laakiin maalinkaad qalaf tidhaahdo isma naqaano walaalkaa ka warrama oo walaal xun bay yidhaha nabi ninkaas walaal ma aha haadaa huwa almaal hantidu taas hanti goormay ku anfacdaa intaad noosha wax ku qabso intaad noosha wax kuu taro saxaradu hadday xoolo leedahay xaaji jiljircu yidhaahdo ina axsaaba ahli اdunya aladiina yadhabuuna ilayhi اlmaalu xaaji baa lagu leeyahay qolihii ka soo shaqo tegi jiray xamar ee jidde iyo xeebaha khaliijka ka shaqaysan jiray markay maraakiibta rarayeen baabuurta waxay dhihi jireen waa xamaalkii markuu xamar tago xaajiga ahaa ile soomaali mogta mid kaftan ma daynayse ilaan markuu inoo intuu soo labisto muqdisho ka soo dego aeroboodka maxaa leeyahay xaaji hebel welina ma xajiyin si uu uun cusbo iyo kalluun u daldalahayay iyo isagoo meeshaa ku leh hargaanti ku leh ama tuure ka subu imanaya marka waa xamaalkii markuu xamar togae xaajiga ahaa almuhim maalku waa walaalkaa wey maalku wakaa nabigu wuxuu uhi walaal labaad baa jira oo ku odhanaya intaad nooshahay waxaad doontaan ku taraya aduguna waxaad doontaan kuu qabanaya waxaad doonta igu qabso tii alla hadday kugu timaaddo reerka waan kaa sagootin waan ku buddhigi kadibna waan kaa soo tagayaa wax kaloon ku tari karo ma jiro walaalkaa ka warrama xinaba alla walaal fiican kaana ma aha kaa waa kuma waa ahalkaadii tolkaa intaad noosha waxbay ku tari adna waxbaad tari tol waxaa loo yidhi waa tolone xisaabihiinni waad garanaysaan hal isgaashaandigdigtaas reerka waa lagaa sagootin gabdhaha kula yar barooran waa lagu wadi godka lagugu hubsan waa lagaa soo dhabaandhaban faraha la dhabaandhabi boodhka la iska tirtiri ninka u roon baa xooguu dadka kaa yar hadhi oo ilmada yar duugi kuuna yar ducayni saacadadka ka dambayn ka kugu fiican baa usbuuc kadib kugu soo noqon bil kadib waaga dambana warqaabkii hebel xaggee ahaa baa la isdhihi waa la garan waayey meelaad ku xabaalayd ma karya kooba ma langaataa lama yaqaan kaana ka warram nabi waxay yidhi nabi allow walaal fiican ma aha nabi wuxu saddexaad baa jiroo la yidha ku odhanhaya intaad nooshahay iyo haddaad dhimatay iyo haddaad nooshahayba ma kala hadhno dhib iyo dheef waa wadaagnaa noolle iyo geeri waa wadaagnaa haddaad adduunka joogto waa kula joogi haddaad gudgudshana waan kugu weheliyeeli waan ku difaaco waan kaa doodi wixii ku weeraraa weerarka cadowwey weeye meel walba waan isla gelaynaa udaaficu canka wa ujaadilu canka wa unisu waxshataka wehella waa kugu noqon waana ku difaaci garabkaada marnaba ku faaruqu maayo kan ka warramu nabigu nicma alahu hubay dhannama allow waa ka waalka la rabay nabigu wuxuu haadaa huwa alcamal الصaalix xadiidku inta buu ka hadlaaya saddex baa ku raaci ahluhu tolkii iyo ahalkii wa maaluhu hanti waxaa dhaqday wa camaluhu fayarjic inaan labaa iska soo noqon maalkii hadde wuu soo noqono hadde waxbaa kafankii waxaa lagama hadlaayo hantide waa la dhaxli baa loo jeedaa wayabqa waaxidun hal baa hadhahay yarjicu ahlu wa maaluhu wayabqa camalu nafsa shay camalkii baa kugu har ama ha samaado ama ha xumaado miaalka nabigu markuu bixinaya midka camalka saalixun buu ku bixiyey laakiin tafaaul iyo khayr buu nabigu yoga jeedaa idan midkaa hadhahayo ee kugu hadhahaye ee mustaqbal kale kaa ha lagu dhinto ha lagu dadaalo weeye waxaan macnaha lahayn ayaan lagu mashquulin alxaadi cashar xadiidka koyo tobnaad soo daro mise waa idinku wallahu subxaana wa tacaala aclam